بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصحيح والمعتل من الأفعال ficilka waa la qaybiyaa bictibaari zaman wuxuu u qeybsamay ficil maadi ah iyo mudaaric iyo amar bictibaari sixati waliclaal wuxuu u qaybsamaa laba qaybood saxiix iyo muctal wuxuu yidhi tanqasimu lafcaalu afcaashu way qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood marka laga fiiriyo xagga sixada iyo iclaalka sixada iyo cilada afcaalun saxiixa afcaal saxiix ah wa afcaalun muctalla afcaal fayow iyo afcaal jiran alficlu saxiix huwa ficilka saxiixa ah maa waa midka waa ficilka khalat usuuluhu usuushiisu ay ka maran tahay min xarfin min xarfin ay ka maran tahay xaraf xarafkaasoo min axrufi alcilla athalaatha xuruufta cillada ee saddexda ah mid ka mid ah alif walyaa walwaaw waana saddexdaas xaraf xuruufta loo yaqaano xuruufu lcilla saddexdaas xaraf wax uun ka mid ah haddii ay ficilka ku jiraan ficilka saxiix ma noqon karo usuushiisa haddii usuushiisa saddexdaas mid ka mid ah uusan ku jirin ficilkaas waa saxiix hadduu doono isagoo zaa'id ah ku jiro waxaa muctal ka dhigi karaa ficilka maxay yihiin usuusha wax ka mida in xarfu cillo uu ku jiro haddaba daaraba xarfu cilla ku jira oo ah alifta haddana waxaan leenahay waa saxiix saxiix maxaa loo leeyahay xarfu cillo oo alifaha ah ku jirtee haddii alifka ku jiraahi usuusha kuma jira waa zaa'id usuushiisii waa daadka iyo ra'da iyo ba saddexdooduna waa saddex xaraf oo fayow sidoo kale duuriba xarfu cillaa ku jira oo waaw ah haddana waxaan leenahay waa ficil saxiix ah maxaa dhacay waawdu asalka kuma jirtay waa zaa'id hase ahaatee ramaa iyo wixii la mida ah waxaan leenahay waa muctal maxaa yeelay aliftu waxay ku jirtaa asalkii oo laamtii ku jirtaa waalafcaalu saxiixa afcaasha saxiixa calaa talaatati anwaacin waa saddex nooc kan koobaad alficlu saalim ficilka saalimka la yidhaahdo huwa ficilkaa saalimka ah maa salimat usuuluhu waa midka usuushiisu ay ka badbaaday usuusha oo loola jeedo fa-da iyo caynta iyo laamka xuruufta ku aadan faa-ulkelima caynulkalima laamulkalima maa salimat usuuluhu waa midka usuushiisu ay ka badbaado min axrufi alcilla xurufu cillaha waalhamz iyo hamzada ay ka badbaado waatadciif iyo tadciifka ay ka badbaado mithaalu daalika tusaale ahaan nasaara ficilkaas waxaan leenahay waa saalim maxaa yeelay xarfu cillo kuma jiro usuushiisa hamzana kuma jirto usuushiisa mudaacafna ma aha tadciifka wuxuu ula jeedaa mudaacaf ficilka saalimka ah saddexdaas waa inuu ka badbaado <clears throat> saddexdaas markuu ka badbaadaa saalim lagu magacaabi karaa xuruuful cilla waa inuu ka badbaado hamze waa inuu ka badbaado oo mahmuuz waa inuusan noqon tadciif waa inuu ka badbaado oo mudaacaf uusan noqon saaxibu xadiiqati tasriif saaxibu xadiiqati tasriif waa tii uu dhihi jiray wa saalimu lafcaali maa qad salima min xarfi cilatin kamaa qad culima walam yakun mahmuusan aw mudaacafa falaa takun can faydi saybin saadifa wa saalimu lafcaali maa qad salima waa midka ka badbaada min xarfi cilatin kamaa qad culima sida la og yahay walam yakun mahmuuzan mahmuuzna aan ahayn aw mudaacafan mudaacafna aan ahayn mudaacaf waa inuusan noqon mahmuuzna waa inuusan noqon sidoo kalena muctal waa inuusan noqon falaa takun can faydi saybin wuxuu leeyahay hadiyadan iska shubme oo iska daadane ha noqonin saadifan mid ka jeesta waa haddiid iska socoto uu leeyahay oo bilaash ah ee ha ka faa-iideysa weyn alficlu lmahmuus ficilka mahmuuska ah huwa maa kaana axadu usuulihi hamza waa midkii usuushiisa mid ka mida uu hamze yahay akada hamza ku jirta kanoo kalena waxaa la yidhahdaa mahmuus alfaa mahmuuz lfaa waa markii hamzadu faa kelimaha ku jirto sa'ala waa mahmuuz alcayn qara'a waa mahmuuz llaam akrama laakiin waa mahmuus dhihi maysid inkastoo hamse ku jirto sababtuna waxay tahay hamzadu asalka kuma jirto ee waa hamse zaa'id ah waqad yakuunu macahu maca almahmuuzi mahmuuska inuu la jiraa dhici karta xarfu cilatin xarfu cillo hamsada inuu xarfu cillo weheliyaa dhici kartaa mithlu ataa waa yimid na-aa waa fogaaday ataa hamzana waa ku jirtaaho waa fa'da xarfu cillona waa ku jiraaho waa laamka na-aa hamza waa ku jirtaaho waa caynta xarfu cillona waa ku jiraaho waa laamka wayunasaf wayusannafu fi haadihi alxaala xaaladan oo ah markii xarfu cillo hamzada ay kulmaan waxaa lagu tiriyaa maca almuctal muctalkaa lagu tiriyaa mahmuuska ku xisaabin maydi mar haddii hamzana ay ku jirto xarfucillana uu ku jiro yaa labadooda xoog badan xarfucillaha xoog badan saas daraaddeed waxaa lagu tirinaa afcaasha muctalka ah mahmuuska markaas ku tirin maydid ilaan mahmuusku wuxuu ka mid yahay afcaasha saxiixa ah saxiixna ma noqon karo sixad ayaa u diidaa xarfucillaha ku jira alficlu lmudacaf alficlu lmudaacafna waa la dhahaa waa qeybta saddexaad qad yakuunu lmudacafu mudacafku hulaahiyan buu noqon karaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alasama alficlu lasam waa ficilkii dhegaha aan lahayn lishiddatihi shidnaanta uu shidan yahay darteed asam waxaa la yidhaahdaa shaygii meelna aan ka duleelin isaga dhan wada xidhan dhan walba ka xidhan xadiidkii nabigana sala allahu alayhi wacala alihi wasalam waa tii uu ahaa nahaa can ishtimaali sammaa nabigu wuxuu reebay qofku inuu qam isku siiyo maro meelna aan ka duleelin oo sidaa uu ku tukado alficlu lasam waa ficilka hulaasiga ah ee mudaacafka ah mudaacafku markuu thulaathi yahay waa haddii cayntiisa iyo laamtiisu ay isku xaraf noqdaan sida shadda faa-ulkelimihii waa shiin laakiin cayntii iyo laamtii labadooduba daalay isla noqdeen waa mudaacaf thulaathi ah cadda cayntii iyo laamtii labadooda daalay isla noqdeen radda labadoodii maxay isla noqdeen daal markasta laakiin daal noqon maayo inkastoo hadda kuwa uu miithaaliyay dhammaantood wada daal ay yihiin markasta laakiin daal noqon maayaan marra waa mudaacaf thulaatsi ah labadoodii ra isla noqdeen malla labadoodii laan bay isla noqdeen xanna labadoodii nuun bay isla noqdeen waqad yajiiu tadciifu maca alhamzi waxaa dhici karta mudaacafka noocaan ah in hamze ay la timaado oo hamze ay ku jirto sida azza azzahu ay xarakahu waa dhaqdhaqaajiyey alam tara ana arsalna shayaaiin cala alkaafiriin tauzuhum azza anna oo macnaheedu yahay wuu taahay annaya innu wuu taahay qofka jiran aa markuu yidhaahdo ama oo macnaheedu uu yahay wuu hogaamiyey waana meesha uu ka yimid alimaam mid kasta oo saddexdan ficil ka mid ah waa mudaacaf thulaatsi ah haddana hamza ku jirta oo hamzadu waxay uga jirtaa faa-ul kelimaha wa yusamaa marka waxaa la yidhaahdaa almahmuuz almudacaf mahmuuskii mudacafka ahaa mudacafna waa yahay mudaacafna waa yahay mahmuusna waa yahay waqad yakunu lmudacafu rubaaciyan mudacafku inuu rubaaci yahay yaa dhici karta mudacafka wuxuu u qeybsamaa laba qaybood mudaacaf thulaathi ah waana midka aan soo sheegnay iyo mudaacaf rubaaci ah mudaacafka rubaaciga ahna faa-ul kelimihiisa iyo laamul kelima al-uulaa ayaa isku xaraf noqonaa caynu kelimihiisa iyo laamul kelima athaaniyana isku xaraf bay noqonayaan waa ficil afar xaraf ka kooban oo labana ay isleeyihiin labana ay isleeyihiin xarafka ugu horeeya iyo xarafka saddexaada isleh kan labaad iyo kan afaraadna waa isleeyihiin waxaa la yidhahdaa mudaacaf rubaaci ah sida zalzala oo macnaheedu uu yahay wuu ruxay wuu gilgilay waa meesha laga keenay azilzaal dhulgariirka cascasa oo macnaheedu uu yahay wuu soo qaabilay ama wuu sii jeestay labada macnaba aqbala wa adbara waleyli idaa cascas ay aqbala walleyli idaa cascas ay adbara qah qaha oo macnaheedu uu yahay aad buu u qoslay akhara min addaxik alficlu lmuctal ficilka muctalka ah wa huwa maa kaana axadu usuulihi xarfa cilatin usuushiisa mid kamida waa hadduu xarfu cillo ku jiro waqad yakuunu fiihi xarfaa cilatin laba xarfu cilo inay ku jiraanna waa dhici kartaa wa bayaanuhu kamaa yatii caddayntiisuna waa sida soo socota muctalka waxa uu ku jiran yahay hal xarfu cilo inuu yahana waa dhici kartaa laba xarfu cilo inay ku jiraanna waa dhici kartaa haddii hal xarfu cilo uu ku jiro xarfu cillahaas ama fa'duu ku jira ama caynta ama laamta hadduu fa'da ku jirana magacuu leeyahay hadduu caynta ku jirana magac hadduu laamta ku jirana magac laba xarfu cil hadday ku jiraanna magac kaluu leeyahay isagaa markaa kadib sii qaybsami doona muctallun bixarfin mid hal xaraf ku jiran muctallulfaa haddii xarfu cilluhu uu faa-ulkelimaha ku jiro muctallulfaa ayaa la yidhaahdaa sida wacada xarfu cillaa ku jira xaggee uga jiraa fa'da waana waaw muctallulfaa'i bilwaaw ayaad leedahay macnaheedu waa ballan qaaday wajada waa helay asna xarfu cillaa ku jira oo waaw ah muctalulfaa'i bilwaaw yasara wuu fududaaday min alyusri xarfu cillaa ku jira fa'duuna uga jiraa waa ya'da da muctalulfaa'i bilyaa yaisana waa la mid wuu quustay waa muctalulfaa'i bilyaa wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa markaas almithaal ayaa lagu magacaabaa muctalulfana waa dhihi kartaa mithaalna waa dhihi kartaa hadduu waaw ku jiran yahay muctalulfaa'i bilwaaw ama mithaalun waawiyun hadduu ya ku jiran yahana muctalulfaa'i bilyaa ama mithaalun yaa-iyun muctalul cayn mid caynta ka jiran sida qaala iyo baaca wuxuu caynta uga jiran yahana wuxuu noqon karaa ama waaw ama ya hadduu waaw yahay sida qaala waxaa loo yaqaan muctalulcayni bilwaaw hadduu ya uga jiran yahay sida baacana muctalul cayni bilyaa oo yusamaa waxaa lagu magacaabaa al ajwafna waa lagu magacaabaa hadduu waaw uga jiran yahay alajwaf alwaawi hadduu ya ku jiran yahay alajwaf alyaa'i muctalu laam sida dacaa oo markeedii hore dacawa ahayd wuu u yeeray ramaa waa tuuray asalkeedii ramaya ahayd wa yusamaa waxaa loo yaqaanaa annaaqis hadduu waaw yahay naaqisun waawiyun hadduu ya yahana naaqisun yaa-iyun ama waxaa leedahay muctalu laami bilwaaw ama muctalu laami bilyaa alficlu lmuctalu bixarfeyni ficilka laba xaraf ku jiran wa yusamaa hada nawcu min alanwaac allafiif noocan waxaa loo yaqaanaa lafiif lafiif maxaa loogu magacaabay iltafa bacduhu bacdan qaarkiis baa qaarka kale ku marmay ay ijtamaca macah waa kulmitaanka labada xaraf ay kulmeen darteeda lafiif loogu magacaabay ilaan ficilkii dhexdiisa laba xaraf ku kulantay haddaba waa laba nooc lafiif mafruuq ah iyo lafiif maqruun ah midka koobaad alafiifu lmafruuq wa huwa maa kaana fiihi xarfaa cilatin waa ficilka laba xarfu cillo ay ku jiraan wa fasala baynahumaa labada xarafna xarfun xaraf uu kala dhex galay labadii labadii xarafna xaraf kalaa u dhexeeya waqaa oo markeedii hore waqaaya ahayd faaul kelimihiina xarfu cillaa ku jira laamulkelimihiina xarfu cillo waa lafiif xaraf saxiix oo qaaf ahna waa u dhexeeyaa wacaa oo macnaheedu uu yahay wuu xifdiyey markiisii horena wacaya ahayd waa lafiif waa lafiif mafruuq ah markiisii horena wuxuu ahaa wacaya xaraf saxiixa labadooda u udhaxeeya oo caynka ah wa-a oo markiisii hore ahaa wa-aya laba xarfu cillaa ku jira xaraf saxiixana oo u dhexeeya oo hamzada ah wa-aya macnaheedu wuxuu yahay wacada wa-a macnaheedu wuxuu yahay wacada wuu u ballan qaaday alwa-yu mithlu lwacdi waa ballanqaadka allafiifu lmaqruun wahuwa maa kaana fiihi xarfaa cilatin waa wixii laba xarfu cilo ay ku jiraan caynuhu wa laamuhu waa wixii laba xarfu cilo ay ku jiraan caynta iyo laamta wa sumiya maqruunan waxaa loogu magacaabay liqtiraani kuli waaxidin minhumaa bilaakhar maxaa yeeley mid kasta oo labadooda a ah kan kale ayuu la xiriiraa xaraf saxiixa kale ma dhex gelin id laa faasila baynahuma labadooda wax faasila oo udhexeeya ma laha labada xarfu cillo oo isku xigsanaa wuxuu leeyahay laakiin waa inay caynta iyo laamta ay noqdaan caynta iyo laamta waa inay noqdaan fa'da iyo caynta haddii ay noqdaan sida yawmun oo kale waxaa ka muuqata inuu leeyahay lafiif maqruuna ah lama dhihi karo yawmun faaulkelimihiina waa xarfu cilo waaya caynulkelimihiina waa waaw maqruun ma aha sida warkiisa ka muuqata dawaa wuu laabay markiisii hore dawaya ayuu ahaa laba xarfu cillaa ku jira hawaa wuu hoobtay hawaya markiisii hore xarfaani mukhtalifaani waa labada xaraf oo kala duwan labada xarfu cillo oo isku xigaahi waa laba xaraf oo kala duwan ilan kan horena waa waaw kan labaadna waa ya ayadoo laba xaraf oo isku jinsi ay yihiin cayiya xayiya cayiya labadii xarfu cillo labadiiba waa ya oo macnaheedu uu yahay aftahan ma noqon alcayu waa aftahan la-aanta acyaa min baaqil ayay carabtu ku maahmaahaan xayiya oo macnaheedu uu yahay wuu noolaaday alxayaa meesha ay ka timid labadii xarfu cilla labadiiba ya ay isla noqdeen xarfaani min jinsin waaxid waa laba xaraf oo isku jinsi ah labada xaraf oo isku jinsi ah wuxuu noo miisaaliyey iyadoo labadoodiiba ay ya yihiin labadoodii iyagoo waaw ah sow ma jiraan haa waa jiraan tusaale ahaan qawiwa oo ah ficil ka yimid min alquwati awoodda alquwa ficilkiisu markiisii hore wuxuu ahaa qawiwa laba waaw kabacdi maxaa dhacay waawdii darafka ahayd ayaa waxaa ka hormartay kasro waawdii darafka ahayd waxaa ka hormartay kasro waawdu hadday daraf xigto wa qablahaa kasra oo in loo rogo ya markaase waxay noqotay qawiya ya-daani asal ma aha ee waxay kasoo gadoontay waaw ficilka asalkiisuna wuxuu ahaa qawiwa alficlu ljaamid walficlu lmutasarif ficilka jaamidka ah iyo ficilka mutasarifka ah waa taqsiimkii saddexaad ficilku wuxuu qeybsamaa jaamid iyo mutasarif alficlu ljaamid huwa maa laazama suuratan waaxida waa ficilka hal suuro laazima oo hal suuro aan ka bixin suurat almaadi waa midka laazima ah, maadiga suuradiisa aw ilmudaaric ama mudaarica suuradiisa aw ilamr ama amarka suuradiisa oo walaa yataxawalu min suuratin ilaa ukhraa aan ka wareegsan suurad ee suurad kale aan u wareegsan fa huwa shabiihun bilxarfi ficilkaasi wuxuu shabahaa xarafka ilaan ficilkuma tasarufo ilaan xarafkuma tasarufo isma rogrogo wlficlu lmutasarif ficilka mutasarifka huwa aladi yataxawalu min suurati ilaa ukhraa waa midka isroga suurad mid kalena isu bedela min suurati almaadi ila almudaaric ila almri anwaacu ljaamid jaamidka noocyadiisa maa laazama suurata almaadi maadiga suuradiisa mid laazima waa nooc jaamidka ka mid ah midna mudaaricuu laazimaa waa nooc jaamidka ka mid ah midna amarkuu laazimaa isna jaamidku ka mid yahay minhaa waxaa ka mid ah laysa waa ficil maadi oo aan tasarufin maa daama waa ficil maadi oo aan tasarufin daama maa daama intaba uu jiro karaba ay kaada waa ku dhowaaday casaa waxaan rajaynaa waa ficil maadi ah oo aan tasarufin nicma wuu fiicnaaday waa ficil maadi ah oo aan tasarufin dafiqa wuxuu gudagalay waa ficil maadi ah oo aan tasarufin maa laazama suurata almudaaric mudaarica suuraddiisa mid laazima yahiitu ee yasiixu wuu qaylina qaala alazhari fi taadiib tahdiibu luga wuxuu ku yidhi waqad umiita ficlu lhiyaad hiyaadka ficilkiisii maadiga ahaa carabtu way dileen uu yidhi ma isticmaalaan u ka wadaa yahiitu ee yasiixu waa qaylina ahaa-u oo macnaheedu uu yahay aakhudu waan qaadanaa ahaa-u ay aakhudu waan qaadanaa wuxuu ku daray afcaasha jaamidka ah ee mudaarica laazimta saxna ma aha isaga laftigiisu wuxuu sheegi doonaa inuu leeyahay ficil amar saas daraaddeed inuu yihahdo ficil mudaaric keliyahuu laazima sax ma aha ilaan ficil amar buu leeyahay sida gadaal uu nooga sheegi doono ahalummu oo macnaheedu uu yahay waan u kaalayaa asna wuxuu ku daray midka laazima ficilka mudaaric suurada mudaaric mid laazima ayuu ku daray saxna ma aha ilan gadaal wuxuu ka sheegi doonaa inuu amar leeyahay oo ah halumma yambaqii waxaa fiican yambaqii ay yasluxu waxaa fiican oo habboon yambaqii laka bimacnaa yasluxu laka adiga waxaa kuu habboon alimaamu alazhari fi tahdiib luga wuxuu yihi inbagaa lifulaani an yafcala ay salaxa inbagaa lifulaan hebel waxaa u fiicnaatay an yafcala inuu sidaas yeelo ay salaxa meeshas maxaa ka muuqata ficil maadi inuu leeyahay yambaqii ficilkiisa maadiga waa la isticmaalaaho inbagaa ah saas daraaddeed sax ma aha in la yidhaahdo mudaaric suuradiisuu laasimaa maa laazama suurata alamri mid laasima amarka suuraddiisa mina waxaa ka mid ah tacaala kaalay halumma u kaalay haddayna muxuuna soo yidhi ahalumma mudaaric kaliyuhu laasimaah ficil amar xitaa inuu leeyahay ma sheegin haddana wuxuu yidhi halumma hab bimacnaa ixsib u malay hab u malay kaa waxay ku jirtay danna iyo akhawaadkeeda danna iyo akhawaadkeeday ka mid ahayd tacallam iclam ogow iyaduna waxay ka mid ahayd danna iyo akhawaadkeeda suurad amaray laasimaan labadoodaba cim carabtu waxay dhihi jireen markay isi salaamayaan cim sabaaxan oo loola jeedo subax wanaagsan cim sabaaxan subax wanaagsan cimtaas waxay laasimtaa suurat alamr haa-i oo macnaheedu yahay khud qaado waana midda ku jirta haa-u muqra'u kitaabiya haa-i waa ficil amar haddayna muxuuna soo yihi ahaa-u ah, mudaarici keliyuhu laasimaa haddana ficilkiisii amar uu meeshan ku sheegay nawcaa almutasarif nawca almutasarif mutasarifka labadiisa nooc jaamidka uu qaybiyey saddex qaybood mid maadi keliya laazima mid mudaaric keliya laazima iyo mid amar keliya laazima mutasarifkaasna wuxuu leeyay laba qaybood tasarufun taam mid tasarufkiisu taam uu yahay mithlu calima yaclamu calima yaclamu iclam wayaati minhu suwaru lafcaali thalaat afcaasha saddexda ahna suurooyinkooda waa ka yimaadaan tasarufu naaqis tasaruf dhiman almaadi walmudaaric tasarufkiisu waa dhiman yahay sababto waa ficilkii amar baa ka maqan maxaa laga haayaa maadigii iyo mudaaricii maa zaala waa maadigiisii mudaaricna waa leeyahay maxaa ka mid ah walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk maa fatia kama zuulin waa maadigii mudaaricna wuu leeyahay qur-aanka maxaa ku jirtaa taftau tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin taftau ay laa taftau ka zuuli maysi tadkuru yuusufa yuusuf inaad sheega xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin maa barixa kama zuulin waa maadigii mudaaricna waa leeyahay lan nabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa man fakka kama zuulin mudaaricna waa leeyahay kaasi waa maadigiisii ninkii shaacirka ah wuxuu yidhi tanfaku tasmacu maa xayita bihaalikin xataa takuunahu tanfaku tasmacu maa xayita bihaalikin xataa takuunahu tanfaku ay laa tanfaku kazuuli zuuli tasmacu inaad maqlee maa xayiita intaad nooshahay bihaalikin qof dhintay hebelaa dhintay hebelaa dhintay in lagu leeyahay ka zuuli maydid xataa takuunahu ilaa maalinka dambe ninka dhintay adigu aad noqoto oo laga sheekaynaa kaada uu ku dhowaaday waa ficilkii maadiga ahaa mudaaricna waa leeyahay wamaa kaaduu yafcaluun aw shaka uu ku dhowaaday waa maadigiisii mudaaricna wuu leeyahay yuushiku an yartaca fiihi xadiidkii shubahaadka oo nucmaan ibnu bashiir uu warinayay fi saxiixayn almudaaricu walamr kaasi wuxuu ah maadi iyo mudaaric waxaa jira mid mudaaric iyo amar keliya leh oo maadigii uu ka maqan yahay maxaa ka mid ah yadaru dar yadaru waa ka tega dar ka tag yadacu waa ka tegaa dac ka tag waa isku macno labadooda ficilkoodii maadiga ahaa carabtu ma isticmaalin wuxuu yihi wadakara almutaqadimuuna culummadii hore waxay sheegeen annahu lam yaأti minhumaa ficlun maadin labadan ficil oo yadaru iyo yadacu ah ficil maadi ah inuusan u imaanin wa huwa gayru sawaab saxna ma ahan uu yidhi faqad jaa waxaa yimid wadara iyo wadaca labadaasba waa yimideen waa labadoodii maadi wayajibu an yudkara haadani alficlaani waxaa waajiba labadan ficil in lagu daro maca taami tasarufi midka tasarufkiisu uu taam yahay fa ina almasmuuca min ahli lugati dadka ahlu lugaha waxaa laga maqlay xujatun cala alculamaa culamadii warkaas sheegtay xujuu ku yahay carabtu waxay ku hadleen culummada xujuu ku yahay culimmaduna maxay dhaheen ficil maadiya ah lagama isticmaalo dadkii ahlu ahaana wuxuu leeyahay wadara iyo wadaca waa laga haayaa culummada nuxaadda ah iyo kuwa luqawiyiinta ah shibhu ijmaac waxa ah labadan ficil maadigood inaan la isticmaalin oo carabtu aysan isticmaalin sidoo kalena masderkooda aan la isticmaalin meeshii wadara iyo wadaca aad ka dhihi lahayd waxaad isticmaale taraka oo ku macno ah wadcun iyo wadrun oo masderkii a ah meeshaad ka isticmaali lahaydna tarkun ayaad ka isticmaaleen waxaa looga kaaftoomay haddaba ficilkii maadiga ahaa taraka masderkiina tarkun ayaa looga kaaftoomay waa shibhu ijmaac meesha uu leeyahay waxaa soo arooray wadara iyo wadaca wadara soo arooritaankeeda waa ii dhiman yahay weli laakiin wadaca waa soo arooray nimanka mutaqadimiinta ahna kama kama ilduufin ma aysan ka ilduufin ficilkan soo arooritaankiisa waxay yidhaahdeen laakiin waa daruuratu shicrin ama waa shaad liqilatihi qiraa'o qur'aanka ka mid ah ayaa bacdu lquraa waxay akhriyeen maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa maa wadacaka bitakfiif oo macnaheedu uu yahay maa tarakak maa tarakaka rabbuk wamaa qalaa qala kaamuusan tegin waxa uu leeyahay waa soo arooray wadaca qiraa'adaasaa ka mid ah ashcaarta carabtana meelo ka mida waa ku soo arooray ninkii shaacirka ahaa muxuu yidhi wa kaana maa qadamuu lianfusihim akthara nafcan min aladii wadacuu wa kaana maa qadamuu lianfusihim akhara nafcan min aladii wadacuu wadacuudaas dambuu ka rabaa oo ficilkii maadiga ah mid kalena wuxuu yidhi layta shicrii can khaliili ma qaalahu fi lxubbi xataa wadaca xataa wadaca wadaca maadigeedii buu isticmaalay waxay leeyihiin culummada isticmaalitaanka wadaca la isticmaalay waa daruuratu shicrin oo ninkan shaacirka ah ku kaliftay inuu isticmaalo waxa uu leeyahay waa soo arooreen saas daraaddeed laba ficil oo ficiloo maadiyahay leeyihiinna waa wixii culimmadu ay dhaheen daruuratu shicrin waayo gabayada noocaas ah iyo qiraa'ada noocaas a maana meel kale oo carabtu ay ku isticmaashay oo lahaayana lama arko saas daraaddeed waa in la yidhaahdo maya laba ficil oo maadi ah ma laha waxa soo aroorayna waa in daruuro lagu lagu xambaaro waa in daruuro lagu xambaaro ama shuduud sidaasna loo daayo culimmadii warkooda allaazim waalmutacaddi ficilka laasimka ah iyo ficilka mutacaddiga ah al afcaashu calaa nawcayni waa laba nooc min xaysu luzuum waatacaddi marka laga fiiriyo luzuumka iyo tacaddiga waa laba nooc afcaalun laazima afcaal laazim ah wahiya afcaashaasi kullu ficlin waa ficil kasta oo iktafaa ku kaaftooma bifaacilihi faacilkiisa ku kaaftooma oo aan u tallaabin mafcuul wa tama bihi ay bilfaacili faacilkana uu ku taam noqdo almacnaa ujeeddada ujeeddadana faacilka lagu fahmi karo mihaalu dalika jaaa alxaqu jaaa waxaan leenahay waa ficlun laazim liannahu iktafaa bifaacilihi oo ah alxaqu faaza cabdullah ninkii cabdullaahi ahay wuu guulaystay faaza waa ficlun laazim liannahu iktafaa bifaacilihi walafcaalu laazima afcaasha laasimkaa takuunu gaaliban sida badan min afcaali sajaayaa waxay noqotaa afcaasha dabeecadaha wasifaat iyo sifaadka asifaat aldaahira wasajaaya albaatina dabeecadaha iyo tilmaamaha afcaasha laasimkaa sida badan meelahaasay ka timaadaa afcaashaasuna sida gaalibka ah ama waa facula ama waa facila facula bidami alcayn wa facila bikasrihaa tusaale ahaan jabuna waa fulayoobay shajuca waa geesiyoobay qasura waa gaabtay darufa waa caqli la tahura nadiifuu noqday afcaashan shanta ah marka laga reebo qasura waa min afcaali sajaaya afcaasha ku tusinaya dabeecadaha ama fulaynimo ama geesinimo ama caqli ama daahir ahaan afcaashaas waa afcaalu sajaaya dhammaanteedna waa afcaalun laazima jabna fulaan wa shajuca wa tahura wa qasura iyo wixii la mid ah qasura waxay ku jirtaa afcaalu sifaat afcaasha kutusida sifaatka daahirka ah waxaa kale oo ka mid ah ya daruf afcaalu sajaaya bay ku jirta ayadu waa caqli yeeshay waa dhug lahaaday fulaanun dariif macnaheedu waa nin dhug lahoo caqli leh waa caqli badan yahay marida waa jiraday nashita waa firfircoonaaday farixa wuu farxay xazina waa welwelay waa walbahaaray kaasila waa caajisay ama wuu wehsaday afcaashaas oo dhanna waa afcaalu sajaaya afcaalu sifaat maxaa ah cawira ilbuu beelay acwar waa ninka ishala xawila weershuu noqday axwal oo ninka weershaha ah camiya waa indha beelay acmaa waa ninkan wax waxaaragta kaxila waa madoobaaday fulanun akxal akxalulcaynayn waa indha madow yahay inuu indha kuushayaa la moodaa afcaalu sifaat waaye addaahira afcaalun mutacaddiya qeybta labaad oo afcaasha mutacaddiga ah waya kullu ficlin afcaashaas waa ficil kasta laa yaktafii bifaacilihi oo faacilkiisaan ku kaaftoomin bal inuu faacil ku kaaftooma iska daaya yatacaddaahu ay yatacadda alfaacila faacilka wuu ka tallaabaa ilaa mafcuulin bihi mafcuulu bihi buu u tallaabaa hal mafcuulu bihi ayuu u tallaabaa ow akthara ama ka badan oo laba mafcuul buu u tallaabaa ama halaathatu mafaaciil walaa yatimu lmacnaa macnuhuna ma dhammaystirmo ilaa bidikri lmafcuuli in mafcuulka la sheega maahane faacilkiisa macnuhu ku taab noqon maayo mithaalu daalika akramtu lcaalima ninkii caalimka ahaa waan karaameeyey akramtu haddii aad tidhaahdo ikraamkan meeluu ku dhacaa la rabaa yaad karaameyday waa su-aal weli kuu taalla alcaalima marka aad tidhaahdo macnihii taam noqday ilaan ikraamkan laabudda waa inuu shay ku dhaco saacatu lmuxtaaj ninkii u baahnaa ayaan gacan siiyey almuxtaaj waa ninka u baahan gacansiinta ninkaas ayaan taageeray musaacadada meel ay ku dhacdo waa inay jirto saacadtu keliya macno laguma fahmi karo musaacadadan meel ay ku dhacdo waa lagama maarmaan in la helo almuxtaaja marka aada tiraahdo markaasuu macnihii taam noqday walafcaalu lmutacaddiya afcaasha mutacaddiga ah calaa halaathati anwaacin waa saddex nooc afcaasha mutacaddiga ah ayaa waxay u qaybsantaa saddex qaybood qaybta koobaad almutacadi ilaa mafcuulin bihi waaxid ficil u tallaaba hal mafcuulu bihi sida wasnaci lfulka biacyunina wa waxyinaa wasnaci lfulka amarkan wuxuu ku socdaa nabiyullaahi nuux ilaahay wuxuu ku amraa inuu sameeyo doon afcaasha mutacaddiga ah ee mafcuulka u tallaabeena maadina way noqon kartaa mudaaricna waa noqon kartaa amarna waa noqon kartaa hadda waa ficil hal mafcuulu bihi u tallaabay mafcuulu bihiga oo ah alfulka almutacaddi ilaa mafcuuleyni ficil laba mafcuul u tallaaba ka sawtu lfaqiira thawban kasaa laba mafcuul buu u tallaabaa waan u xiray ninkii faqiirka ahaa hal maro laba mafcuul buu u tallaabay markuu faacilkiisa qaatay ka bacdi alfaqiirana waa mafcuulkii hore thawbanna waa mafcuulkii labaad laysa asluhumaa labadan mafcuul asalkoodii mubtada'an an wa khabaran mubtada i khabar ma ahayn ficilka labada mafcuul u tallaabaa labadaas mafcuul asalkoodii mubtada iyo khabar inay ahaayeen waa dhici kartaa sida noo imaan doonta asalkoodii mubtada iyo khabar inuusan ahayna waa dhici kartaa sida kasaa iyo acaa hadda kasaa buu noo miithaaliyey acaana waa la mid ra-aytu allaha akbara kulli shay ra-aytu allaha waxaan ogaaday allah akbara kulli shay wax kasta inuu ka weyn yahay danantu cabdallaah waxaan mooday ninka la yidhaahdo cabdullaahi musaafiran inuu safraa ra-aytu laba mafcuul buu u tallaabay markuu faacilkiisa qaatay ka bacdi allaaha waa mafcuulkii hore akbarana waa mafcuulkii labaad labadan mafcuulna asalkoodii mubtada iyo khabar bay ahaayeen inta aysan gelin ra-aytu danantu sidoo kale laba mafcuul bay u tallaawdaa markay faacilkeeda qaadato ka bacdi cabdallah waa mafcuulka hore musaafirana waa mafcuulka labaad inta danantu aysan gelin ka horna mubtada iyo khabar bay ahaayeen oo waxaad dhihi lahayd cabdullaahi musaafir mubtada iyo khabar laakiin danantu markii ay gashay ayay labadoodiiba laba mafcuulo iyadu ay leedahay ka dhigatay kan horena mafcuulkii hore kan labaadna mafcuulkii labaad asluhumaa mubtada-un wa khabar labadan mafcuul oo danna iyo akhawaadkeedu ay qaataan asalkoodii mubtada iyo khabar bay ahaayeen wa min dalika waxaa ka mid ah afcaalu lyaqiin afcaalulyaqiin baa ka mid ah afcaalulyaqiin mithaalkeedu waa ra-aytu allaha akbara kuli shay ilan ra-aytu maxay faa yaqiin waxaana ka mid ah ra'aa wuu ogaaday calima waa ogaaday wajada wuu ogaaday alfaa waa ogaaday oo afcaalulyaqiin macnaheedu waa yaqiiniyey waaye wa afcaalu danni iyo afcaal mala faa'iideyda iyaduna laba mafcuulay qaadataa danna wuu maleeyey xasiba wuu maleeyey khaala wuu maleeyey zacma waa maleeyey danna iyo akhawaadkeeda labadaas noocaa iskula hoos jira afcaalu rujxaan iyo afcaalu lyaqiin labadooda midka kastoo ka midana laba mafcuul buu qaataa asalkiisiina mubtada ay khabar u ahaa nooca saddexaad almutacaddi ilaa halaathati mafcuulaat midka u tallaaba saddex mafcuul wa hiya waxay tahay araa aclama anba'a naba'a akhbara khabbara afcaashaas oo dhan saddex mafcuul bay u tallaawdaa qayb ka mida hamsatu tacdiya ku jirta calima waxa aan soo sheegnay iyo dhanna iyo wixii la mid ah inay laba mafcuul u tallaabaan haddii hamsatu tacdiya la geliyana haddee saddex mafcuul bay markaa u tallaabayaan araa saddex mafcuul buu u tallaabaa aclamana sidoo kale amba'ana sidoo kale naba'a akhbara khabarana waa la mid tusaale anba'tu muxammadan almra waaqican ninkii moxamed ahaa waxaan u sheegay arrinku inuu yahay mid dhacaa saddex mafcuul buu qaatay markii uu faacilkiisa qaatay kabacdi moxamedan waa almafcuul lawal almra waa almafcuul thaani waaqican waa almafcuul thalith labada mafcuul oo ugu dambeyda asalkoodii mubtada e khabar bay ahaayeen oo waxaad dhihi lahayd haddii aadan gelin lahayn amba'tu almru waaqicun muntaday khabar bay isu yihiin araytu cabdallaah waxaan tusiyey cabdullaahi dariiqa alxaqi waddada xaqa waadixan inuu yahay mid cad ayaan tusiyey waddada xaqu inay cad tahay ayaan isha u saaray cabdallah waa mafcuulkii hore dariiqana waa mafcuulkii labaad waadixanna waa almafcuulu thalith labada ugu danbeyda asalkoodii mubtada ee khabar bay ahaayeen dariiqu lxaqi waadixun ayaad dhihi lahayd wallahu aclam halkaas ka jooga